kuba soo noqonin aqalu nifaasa lalihaa akaruhu badigiisii aqal yani badigiis alaa kuli inta zamankaa yaraa loo wadaa oo waxba ahen waaktaruhu badigiis aktaru nifaasi nifaaska badigiisii situuna lxdan waaye yooman min yoomin ah lxdan beri waaye wagaalibhu gaalibkiisii yo arbacuuna yooman afartan beri waaye qaalibkiisii arbacuuna afartan beri waayo marka haddii saaasna ay naqatay intaa xuunkii waxa waaye waxiyoo lao fiirahaa oo lagu soo arki dhan fi xeeg lagu soo maray hmm. xadiidka u daliil ah umu salama laga wariyey radia allahu tacaala canha kaanat nufasaau naagaha oo dhiig dhalmada qabo tajlisu way fadhiisan jirtay calaa cahdi rasuuli illaahi yani rasuulka ilaahay zamankiisii arbiciina yooman ay fadhi jireen saasa xadiia inay zaaid ay latay marka anfihaayo ama haalib naagahaas maksuus oo gaar ahaan aa la wadaa lagu xumbaaraa shamayska bilaawahaa alfukilaafe waxaa la yihi markii cunuga soo baxo ko aa laga leeyaha afartankii ama lixdankiiba tiraahiya waxaa ko aska markii cunuga soo baxo intadi cunuga soo baxa ba ko waa la leeyahaa alifu arbacuuna waayo marka maxaa xukunkeeda aydane ah yaxrumu waxaa ku xaaraamahaa bilxeedi dhiig waxaa ku xaadan ahaa وayaxrumu waxaa ku xaaraam ahaahaa ma oho bihi bالnafaasi nafaaski waxaa ku xaaraam ahaahaa waxaa ku xaaraam ahaadaa ma xaruma bilxeedi waxay xeel yani ku xaaraam ahaa yaa ku xaaraam ahaahaa waad soo marteen waay xeed ku xaaraam ahaay ijmaac ahaan waay maxaa yeele damu xeed waay usiga nafaaskab waa dhiig oo dhiig oo aruuri waaye xukunkiisa xukmulxeed axkaamtiisi dhan xeeb yaas la xugun yahay ilaa lama shay maaha lama shay maaha lama shay lama shay keliya aas la xugan ahayn xeebka waxaa ahaa buluuq qaangaaraas waajib waaye aas waajib haaye dhalmo dhig dhalmaha <clears throat> yani qaangaar waajib haayo waxaa la arkaa inaa inzaal iska dhacay hortiisii oo yani ila ay ku urowda naagtii aala arkaa kalamaad xeed wuxuu yani ciddadii iyo istibro io a ku tacalluqaayeen cibro <clears throat> iyo istibro nifaasku mutacalluqaayaan dhalidaa mujaradkeedii ah, iyaga ay ku xasilaan <clears throat> qablkiis bimujarad walaada inta ramadaan keliya ay ku khilaafsan yihiin ama xeed iyo yani nifaas isku xun waa ilaa labadan shay maane labadan shay maane xugun waay axkaamteed dhan waay axkaam ahaa waa isku raacayaan qira'at lqur'aan mas lmasxaf muktu fi lmasjid yani cubuur lmasjid inqaad talwiiso waxyaalahaas kulli isku mid waay ilaa lama heshay xeebta waxaas baa as waajib yahay qaangaarka cunuga inaas baaliq yahay na gabarta inay baaliq tahay wa yani ay waajib yahaysi nifaas ma waajibahaayo waa dhali kartaa iyado yani manaa ka timid ka hortiisii iyadoo yani aan buluugna mana ka timid manadii uuray ku qaadi amase saas le waay aa ku urowday ay ku urowday manaa lagu shu waa ku urowday waa dhashay waa baaliqba ma laleehayo haddii xeed ka imaanin waa baaliq mafaasaa ka yimid maku buluugayso tilamaad xeedkii waxaas ku tacalluqa ciddadii ka tacalluqay istibraahiyaa ku tacalluqa oo yani cidda yani barximkii hubsashadiisii a ah, kuwaani nifaasku mutacaluqaayaan hortiisa inay dhacaan walaada keliya yani ay ku dhacaysaa inta wayaxrumu bihi bilxeedi maa xaruma bilxeedi wayaxrumu bihi binifaasi nifaas waxaa ku xaaraam ahaada maa ladikii ama samaasheygii oo xaruma xaaram ahaadi bilxeed xeed ku xaaram ahaadi wacuburuhu ubur cuburuhu cubur nifaasi nifaaskii gudbintiisii ka cubuurihi gudbintiisa isla mid yahay agsa ka cubuurihi isla mid ahaa wacuburuhu cubur nifaasi ka cubuurihi ka cubuur alxeedi xeedkii gudbitaankiisii isla mid yahay agsaruhu agsaru lxeedi yani asgudbo maxaa la yidhi asalkiisi waxa waaye yom iliila laxda waaye agsarkiisi xeedkaas ahay aalibkiisa sita iyo amsa sita iyo sabca agarkiisa yani waaase tama i an tama i an usoo gudbi camal cuburu cuburu nifaasi nifaaskii haddii isgudbo sitiina lxdan waxaa lxdan beri had isdhaafo waxaas lamid yahay kacubur kacubur lxeedi xeedkii oo gudbay oo agtaro agtaro lxeedi xeed agtarkiisa tama i an as ahay tama i an usoo gudbi camal waaye saas isku mid ay ka yihiin xeedoo kale waayo xeedkii oo tam ishamooda camal waayo axkaamtii shantaa ku imaahaysaa mustaxaadadii waxay lato ahaa xukma iyadii hadii waa kaas xukma mubtadaa mumayza imra'atun ibtida naagtii waxay latoo tahay sidii camal waayo shantii axkaam oo mustaxaadada a ah ku imaahayaan idin waxay naqaysaa mubtada mumayiza naag oo dhig ku bilaawday naagta haddii nifaasas ku bilaawdo oo ko nifaasasu yahay saasaa loogala qaada mubtada egeyla mubtadaa looga qaadaa iidana naafti nifaaska qabti iidana sidiya loogala qaadaa shantii axkaam a ku imaahayaan oo mutaxayirada ku jirto mubtada mumayiza mubtada ayr mumayiza muctaada mumayiza muctaada ayr mumayiza mutaxayira intaan ba ku imaahayaan siyaa loogala qaadaa xalahaas a loogala qaadaa sidii le waay nifaaskeedi yani bilaacasku ku bilaawasku yahay yani waa ka wareysadi waa dhaafi waaad sidii cuunka loo celiya haddana mubtadaa ma ay tahay غayr mumayiza eh غayr mumayiza ayr muctaada muxtaxayira intii sidiyaa loola qaadaa wallahu subxaanahu watacaala aclam subxaana allah aman الرaحim imaam nawwi waxaa si radia allahu tacaala canhu ardaahu kitaabu الsalaati hada kan waaye kitaabu الsalaati hamsun adduur shan waaye معنaa المكتوبات kula فرdiyeeli خمس shan waaye الظهر ظهر waaye وأول وqtihi زوال الشمس odakaa geeska zuulkeedi waaye وآkhiرhu masيr لشhay mثl سواد لاستواء الشمس maanta waa barkahina in شاء الله وهو أول وقت العصر waaye ويبقى حتى تغرب والاختيار ألا تؤخر عن مسير الظل مثلين والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وآذان وإقامة وخمس ركعات ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح قلت القديم أظهر والله أعلم إن شاء الله بريد riwaayada imaam nawowi imaam nawowi badi inta sheekha tanaamid imaam shaafici weynaayeen muzani iyo buwayt raafici badi waxaad ka qaataa markii la sheegaya sanadkiisa waxaa waaye yani raafici sanadkiisi muzani waaye muzani waxaas ka wariyey waxaas ka wariyey imaam shaafici aleha sheekh raafici waxaas yiri yani waxaas ka wariyey an an muzani an imaam shaafici markeea haddana buwaydi waay ninkaan nawawi imaam nawawi waxaas yiri usoo ka warihaayo imaam buwaydi an imaam shaafici sanadkiisa intaas waaye kitaabu salaati salaada kitaabkeedi waaye salaadii uu kitaab yahay kitaabu salaati salaadii uu kitaab yahay amase haada kadi kitaabu salaati salaada kitaabkeedi hada kan maxaluhu maxalkiisi waaye mas kitaabu salaati kitaabu bayaani axkaami salaati salaada axkaamteedii iyo xaqiiqadeedii cadeynteedii kitaabkeedii waaye waxaan soo ogaani hadda kitaabu dahaara waa soo ogaani qismigii lamaad waaye oo cibaadada qeyb yaalkeedii ahaaday waan saas waay qismigii lamaad oo cibaadada kitaabkeedi ahaad usiga waxa waaye intii cibaada ahayd siyeed baab siyeed kitaab siyeed kitaab inta kaleete siyeed kitaab wixii kasoo heray waxa waaye abwaab iyo fusuul iyo furuuc intaa waaye minaasaa keeni doonaa baab imaha dhadiis meeqaa ku jiraa gooshaa kusoo sheegnay halihii baab ku jiro halihii kitaab ku jiro minhaajka halayihiin gooshaanku soo sheeganaya qalbigiin ku haaya waxaan goboldhig aan ukenu haynaa kitaabka waxa waaye hadii la galaayo ma macaahayo mana fiicnaayo mana qaacidadii aasoo hormarin intiis ka kooban yahay waxa waaye kitaab dhan ee manhaajka lagu sheegay waa siyeed kitaab kitaab salaati kitaab zakaati kitaab soomi kitaab lxaji laga baxo kitaab lbeeci saas siyeed kitaab waxaa ku dhex jiraa kulligoodi siyeed yani baabyaalo waay inta kale haddii baab yihiin waan soo warani haddii dhigateen haddii idinka oona duwan yahay ma ogi fusuul halihii leeyihiin waa soo sheegnay halihii furuucas leeyihiina waa soo sheegnay oo minhaajka halihii farac ku jiro kow kow anigi soo tegin maxaa yeele waxaa labaa in maskaxda intaas la xasuusiyo oo maskaxda loo haayo qalbiga loo haayo markaasa adiga fahmigaadi iyo si kitaabka usheesheegay leed astoosaa hadii kaleeta duur cidla ku dhacaysaa yani aan shey sheegi de yani maaa shey sheegaale ala fikrin waxaan waa la soo mari doonaa maaha hadda in la helo waay orta taxsiil iyo tamhiid alu magacaaba yani culamada waxay tiraa shuraaxda tamhiid waaye kuwa dhig kitaab bahaar yani waxii kasoo heri fusuul iyo furuuc waaye dahaaradii oo shamlisatay manaa oo kulmisatay oo kulmisatay waxa waaye waay dhahaarada waxa waaye dahaara waay yani cibaadaadkay kamid tahay afar maqaasid ay kulmisatay iyo afar yani wasaa'il ay kulmisatay iyo ayoo lama wasaa'il wasaa'il ay kulmisatay iyo waxyaaba kale waxyaaba kale oo karatib maayo waxyaaba kale oo karatib maayo maxaa karatib maa waxyaalaha kale xaggiis masalanba waxaa ka ratibma waxyaabaha kale xadiثulakbar xadiثulakbar maxaa waaye waxaa kamid xadiثulakbarkii waxaa kamid y waaa kamid yani xeedkii aa kamid yahay xeedkii xadiثulakbarka kamid yahay iyo nifaaskii axkaamtiis iyo axkaamtoodii yani intaa waay axkaamtiisi maxaa waaye waxaa loo soo sheegay gooni ahaan axkaam lxeed axkaam nifaas waxaan usoo waranay aan usoo xusnay gooni ahaan aan usoo xusnay iyo asbaab asbaabulxada xadadkii asbaabtiisii waan soo sheegnay haddana insha allah waanu imaan doonaa waana soo aragteen iyo waxyaabaha oo wujuubi haayo khawaadka wujuubi haayo iyo waxyaala la dhahaayo intaa dhan nijaasa wax la hiraa waay nijaasa la hiraa intaas waxay ka ratib maayeen waay alkaas salaada luqay leedahay luqo ay leedahay intaa waa soo ogaani hadda intaas waxa la leeyahayo waxyaalahaas kulli waa soo ogaani hadda waxaan gelaynaa macnaha hadda waxaan bilaabeynaa kitaabu salaati aan bilaabeynaa wakaas hadda waxaan bilaabeynaa waxaa waaye kitaabu salaat salaad ishtiqaaq ay leedahay waxyaala badan insha allah alxal aan tafsiil doonaa ilahay idinkiis waxaan rabnaa maskaxdii inaa yani ay ku aruursanaato waxaas axkaamta arkaysid dadaa usoo gudji dadaa minhaashi unakaata oo nahay shuruuxdiisi iyo matnigiisi iyo ya kor ka bartay ramadaan kutubaa alifeen yani khadiib sharbini ka bilaaw yani talaamiidii zakariya alansaari waaye intaasay iyo ramali iyo ibn xajar iyo unaka muctamadkaanya usiga waaye intaas kulli dad wax soo xifdiya ahaayeen bilaash mau soo sharxin oo kitaabka madaxoodii aska buuxi marka haddii maskaxdaadii asku aruursaneen waxii la sheegaayo oo kitaabka ah adiga makasi kartay qaacidada dhan waxaa waaye horta bilaab maskaxda ku aruuri xifdigana wax ma aha bini aadamka caadadiisi waaye yani wahsiga caadadiisi waaye cajziga caadadiisi waaye sicsica caadadiisi waaye laakiin markii dhaaftid oo istiraahid wahsigaa iska dhaafaya waxaani khaw waa khawiisa maskaxdana waxa dhahaayo oo magaciisii fiicnihaayo ay ku ziyaadayso waxbarashada waayo hadii waxbarasha as aheyn maskaxdaadii lafufur mayso marka waxbarashada maskaxdaadii fiyoba ay yeelaysaa hadii dhika qabtay dhika qabta dhika degaa jir kale kaaga jirta markaasay kaa baxaysaa laakin waxaa loo maleeyaa marka la seexiyo oo la neefsihayo inaa yani ay kufiicnihayso ma kufiicnihayso maxaa ley hurdalay hadidka badisid nabiga waxaa sida anoomu alayhi salaatu wasalaam aqul waayo mawtka yani walaalkii waxa waaye saaxibkiis waxa waaye hurdada waaye macnaha mood wax shabaho waxa waaye hurdaa shabahdaa aqul mood manaa hurdaa shabahdaa wax kala shabahaya mal mood waa soo kaceysaa maayne moodkii camal waaye inti ad markii hurda ku gasho waxaad ogtid ma nin hurdaayana yani maxaa laa hurdaayo soo jeedi ku qaata alo soo jeedi ku qaata soo jeedo sheekh abuhar iyo waxay dhihi jireen waxaa shari sheekha aniga iyo sheekh maxamed kitaabkan oo la akriyay manhaajkan wax isla hesheeyey sheekhaa bur malansiihan soo baranin oo kabacin ungura malansiiyey shaqdiinkaas kuyaabi jira waxa isla jira cabdulla kabsaayo damo soo halkaqaado suntiya halkan hal kheed ana lasiiyay hal kheed hal cambo hal kheed hal maro aan wadan hesay saaka kusoo baran cawadii yaa siri waana soo kaca sheekh waana fiirahaynaa wax daalcuhayn usbaxda maldaaradayna kale haddii aan aan sahorino subaxiisi kala saaxayso ungura malansiiyaynin abla ambol lcune ambol malasihin lahe ilaa an kabaxmo sheek waa ogyahay sheek kan makawanin wi ana sheeka kasoo qabti makakawanin waa ogyahay s sheeka la dhihi jiray adig imaani nikax ma akrisaayo dhihi jirna ma yoonkii oo irtishaadka dadka dhan la buriy saa la weydiiyo ya rabta saqamaa saa daraadeed si cajaa'ib isleeyahay yoonkaas saqaatibano yareen ha shamabidi malawtixneeno sheekh dan waa watixinay sheekh cumar daktarki iyo sheekh cismaan iyo dhamaantood soo watixinay sheekh maxamed sheekh maxamed sheekh halki sheekh halki ha sheekh maxamed meesha maxamed waxaa saahay imahin darajaadka imahin waxaa saahay rasuulka masaajidka cadiga markaas cadiga waxaa saahay sheekh nin sheekh maxamed ah minhaajkan waa barki sheekh baab sheekh dhanti oo unaka minhaajkan kitaab saar hada sheekh nin sheekh maxamed ah wax badan oo kala haday riwaayaadka waa dhihi jirin oo shaqaydii muskiidii oo daadacadda ahay laakiin sheekh maxamed ahay lamadooda lama jiro saasa ahaajiba marka alsha waxaan usheegahayaa waxaa lagu soo qabta yani baahi gurigaa laga joojihaay runta aqbaleenasa anfud amalasinasa afbilaa malalasin ilaa an ka baxno shan saac afar saac in laga soo baxo lasoo dhegeysto danka ilaa waa waqti isku dhawood marka dia taati oo meesha hiraa xasan andisa malamudin waa ku xogahay lakino kuxogahay malamudin malamudin kuxogahay alisa waa soo gali kuliya bogtahay kasta i ka raacsanin hadii ilmaha murtaguri din ika oo qaada aan cunaay aan garo sheekh naftiisa iiba hasuka ruuha galisa naftiisa aan garo sii jiri yaa hilbaa malfilma ma jire bama waa la kiriha ala soo garaya meesha maxamed ama xasuusta meesha maxamed sababta tasriib haldhaal kani ma lagu karhaay ani waa lahun waa lahun cilmi halin galabti anaa ukiya baa maxamed ikiya galbooda naagta oo liyara maxaa layiri qaybka adeer aasha axmed iga hawta samaada hafdo anu dadaal galbood bixi baa ukiya على عشان أحمد يجي غلط كما هذا أفضل أنا تدال بس كلا يجري جنب في جنب قال برضه قال في جنب حديث مجازي نقول يا ده كان دوت يا بجار شهر تسرح أنا شهر أنا ما ينفع كان يرى ما يظن أنا أبصر حاجة روعة ساعة روعة عن مشكلة مشكلة مشكلة هذه اللي بفكر بعد هواي صلاة اللغة إلى هذا حتى وحن بلاوينا صلاة بلاوينا إن شاء الله تعالى إليه أن وتم كتاب سلمان تيشي أن تمينه muktama marno ilahay cumrigiis aan siiyo waa heli karnaa ilahay aftiisi iyo qudradiisi yani xariiri kuma ah wasii karaa insha allahu tacaala niyadee waxawaa inaan kulli dhameeyo nigaha ayaanta an kuhahartaa waxaawa nigaha aan galo insha allah si fiican aan galo aan tusiyo fiican aan tusiyaan rabaa insha allah misi oo ninka oo oo magaciisa nikaax kasoo sheegaayo soo fadhiis socdaan gelina insha allah cad haddii taas u akristi haddii kala akris cad insha allahu taala goodismeyga ahaa وأنسولنا إن شاء الله هو البيع ولينا إن شاء الله وحواي وقد كان جعل عليه كمان إن شاء الله تعالى بعد وحواي صلاة وحي لها حي وحي لها لقى لها شرعية لها وحي لها هي صلاة آيات أو kuli halala insha allah an sheegeyna waxaa leeyahay xadiis yaala leedahay kun gaarayaan aa salaada ku timid waxay leedahay salaada arkaan oo laga maarmeyni oo laga maarmeyni salaada alaga maarmey rukni yaalo oo salaada alaga maarmi karin waa leedahay waxay leedahay abcaad ay leedahay abcaad ay leedahay hi-aad ay leedahay salaada shuruud الوujوb ay leedahay shuruط اwujubna waa leedahay waxay leedahay salaadii waxay leedahay shuruud الصxana waa leedahay arkaanteeda shuruud ay leedahay macnaha arkaantii oo shuruud oo yani ay yeelihaysaa arkaantana shuruud ay shuruud shuruud ay yeelataa arkaan ay leedahay arkaantiina shuruud ay leedahay ay yeelihaysaa in shuruud ay yeelihaysaa maskaxda uruurta salaad waxay leedahay makruhaad ay leedahay macnaha salaada daakhilkeedii dhexdeedii gudaheedii waxyaal oo noco oo makruhana waa leedahay gudaheed waxyaal oo loo nocona waa leedahay makruhaad macnaha waxyaala nacay leedahay salaada dhexdeed imikii la galo waxyaal oo loo waa leedahay waxay leedahay salaadii axkaam ay leedahay axkaam ay leedahay magacyaalay leedahay salaada midkeed salaad keliya le mamaa kalena waa qabtaa magacyaalay leedahay waxay leedahay sixa ansaxid waxyaala oo ansaxa ay ku ansaxayso iyo fasaadna waa leedahay waxyaala ay ku baaba'eyso waa leedahay salaadana ay ku baaba'eyso waxyaala ay ku ansaxayso waxyaala ay ku fasaadeyso intaa waa leedahay waxay leedahay salaada mawaanic waa leedahay waxyaala mawaanic lillah waa leedahay kul halala insha allah waxay leedahay awqaad ay leedahay imaam nawadi waki soo sheegi inta keliya fir kitaabu salaati almaktubaatu lisa hamsun riwaayo yani waa soo yani qawaacidda qawaaciddi salaadan qaacideyno insha allah qaacidada marka madaxa la geliyo macnaha baxaa suwarka marka la keeno shardiin layonko islaaka aniga isoo malgalaayo tabac shaqweli oo caalima ahay rabaraawka shaqweli yani suwar ha isku qasmeeno baras haya madhihiisi sheekh waa hod qasmeeno wadla weli caalime kan gale siyaad isku qasmeeno asa ko rais raiska ha raiski waa sheekh xafiis maxamed waa xilga meeno maal waa ogaya caalim maxamed jabac maxamed buxida kuwa mustaba kacsanay marino maxaan ka barasa ayagu sheekha inta badan ana wax qabti shaqbana waa deey sicnina waa qabti badan qol digay qabti waa leedahay qayb yaa leedahay magaalay leedahay sixa iyo fasaadna waa leedahay mawaanicna waa leedahay iskisaa insha allah ukiinayna awqaad ay leedahay oo maxduuda ah oo la kasaayo waxtiyaalo oo la xadeeyey oo lakasaayna waa lahadayo waxay leedahay salaadii mulxaqaad ay leedahay mulxaqaadkeedi waxaa la yihaahaa naxw salaati alha salaad i naxwigeedii oo salaadan aan ahayn oo salaada aan ahayn mulxaqaad salaad i naxwigeedii oo salaada aan ahayn salaad mulxaqaadka salaada la yihaha salaadana ma ahaa laakin salaada la hadayshiya salaad jamcigeedi maxaa waay jamciyeed salawaad algu jamciyaa luqada xaggeedii ha luqada luqatan marka laleeyahay hoos wafkoraan luqatan waxaa lu ciraaba dul yani waxay leeyihin luqatan waxaa lu ciraaba tamyiiz culamada waaweyn alibisaqaas iragaas dhanna waa ka hora jeedaan waxay leeyihin ma ansaxi karo muyaza ima bihiga yani waaa shardiyaa shardiyaa ka maqan waaa laleeyaha luatan waay leeyihiin mansuuba mds alkhaafidi waaa laleeyaha luatan waaa lagu ka mansuuba mds alkhaafidi laakin culamadan xoogeedii mujahaska luala iska dhigi jiren mujahaska lua tamizla ka dhigi jiren laakin yan dawaa wataa waxaa wataa abiibki waxaa wataa magaciis tani oo laleeyahayo rijeerina ala iqnaaci waxay wataan yani tamizi ay wataan laakin waa lagu horjeedaa dadka xoogda naxwaas xoog badan aysan shuulkooda shuulkooda ahay waxay leeyihin ansixi karo tamiis laga dhigo shuruud tamiis wa wax ka maqan laakin luqatan waxaa le waayo mansuuba malikaafidi istilaaxan luqatan sharcan kulli waxaa lagu nasbihaa mansuuba minad alkaafidi maxaa waaye nad alkaafid fi alxadfi luqatan fi luqati sharcan fi sharci istilaaxan fi istilaaxin oo saasa hadini eh, aan alaa kuli hadda si wadan waa raaci karaa oo garan i culamada ku dhawaaqi jirti luqatan midi hata luqa luqada xageedii salaada waxaa la yihaha maxaa waaye luqadeedii maxaa luqa la yihaa adducaau bilkhayri khayr ilaah laga foowaa la yihaa laga baryo dadka soomaaliya weynta ilaah laga baryo manaka maxaa waay akaan khayr ilaah laga foowo kayan kul xeer ilaah laga fugo xeer ilaah laga fugo maxaa yeelay ilaahiyaa qur-aankiisii taa yani kusheegay inay doco tahay macnaheedii towm ay tahay ilaahay maxaa tiri subxaanahu watacaala daceey calayhim korkoodii macnaa lahum calayhimtan waa isticaara tabciya loo magacaabaa yani waxaa la yidhaha laamkii calaa oo laam loo caariyey si camal liyakuna lahum caduwn masno qur'aanka ilahi liyakuna fircoon musa maaa liyakuna inaas alom laan carab waxay u isticmaashaa waxay nafci ah alaana waxay u isticmaashaa waxay dur ah hadda calayhim ta ducaa loo wadaa maysa salli dacey calayhim macnaa lahum udacey iga udacey haddii calay siyaada u dhaafo loo dhaafo waxay naqi hawaar ay naqiyeysaa ama korkooda kuduka ay naqiyeysaa macnaha yani isticaara tabciya lihiraha murashaxa waay aliha sali daceey alayhi manaa iga lahom iga u daceeyey ilah utub maaa ina salaata salawaatika salaadaadi kasabun lahom ay utahay mayno quraankamano fasali alayhi ina salawaatka waqdigi ina salaatika kasabun lahom marka salaad salaada ali wasali alayhim calaa aanuu gudbiyey calaa aanuu gudbiyey sharcigana waxa waaye sharcigii xagiisina ama sharcan fi sharcine sharciga figiisii ama harca sharciga xaggiisii salaad waxaa leedahaa aqwaalun waaye iyo afcaalun ficilyaala waaye aqwaal afcaal waaye oo muftataxatun lagu furfurahaayo bitakbiri allahu akbar lagu furfurahaayo macnaa lagu furfurahaayo maxaa lagu wadaa lagu bilaabahaayo kaas muftasaxatun lagu bilaabahaayo oo lagu furfurahaayo lafdiga carboodan raacina macnihiisi waxa waaye lagu bilaabahaayo bilaabahaayo bitakbiri a lagu bilaawdaa ay ku bilaawdaysa soo lagu khatimahaayo oo waxaa lagu dhameeyaa bitasliimi kalaam nafsasho kalaam nafsasho aqwaashii allahu akbar waxaa lagu bilaabaa bitakbiir iyo waxaa lagu soo bilaabaa dhugta marka marka waxaa lagu khatimaa waxaa lagu khatimaa bitasliimi salaam aqsisho salaam aqsisho waa lagu khatimaa waxaa intaa aqwaal iyo afcaal oo bisharaa'ic shardiyaala yani shardiyaala leh waa shardiyaalay leeyihin maana qowl oo shardinayn maaha afcaal oo shardiyaalaay leeyihin oo maksuus ah oo gaar ahaan wa shardiyaalo oo gooni ay ah lihiin aqwaal iyo afcaal oo shardiyaalo gooni la waayo